bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عalى rasuuli اllahi وaalih وصaxbi aجmaciin ama bacd cashirkan waa kii شhan iyo tobnaad ee ka mida min kitaab الnikaax kitaabu الصadaaq meherkii ayuu kitaab yahay kitaabu nikaax fusuushiisii iyo abwaabtiisi waynu soo dhammaynay intaa hore hadda aynu soo dhammaynaa nikaax loo yaqaanaa ihiya ama isilaaxa shaaficiyada kitaabu nikaax ilaa mutacaliqaadkiisa oo dhan ilaa ay ka dhammaanayso rubucu nikaax baa la yidhahdaa iyo wixii la halmaala marka hadda kala tirin mayno waanu isku tirinaynaa darsiga insha allahu tacaala marka waa darsiga shan iyo tobnaad kitaabu sadaaq sadaaqu luqatan waxaa la yidhaahdaa baa la yidhi waa waxaa laga keenay min asidqi wadaaddaa yidhi oo taasi waxaa weeye liishcaari liishcaari bisidqi baadili ninka bixinaya inuu run sheegahayo oo gabadha guurkeeda daacad ka yahay buu tusahayaa markuu meherka bixiyo saasaa sadaaq loo yidhi wadaadda waxay dheh min asadqi bifatxi saadi baa laga keenay wahwa shadiid sulm dhabarka ruuxa dhabarka adag baa la sadqiga saa darteed ciwadka sadaaqa waa ciwadka acwaadta ugu adag baa la xagga ubuudka ciwad cuquudda dhaco asaga ka adag ma jiro haddaan la magacaabin wuu laasimaya hadduu fasahaado maharmaal baa imanaya haddii kii aad magacaado hagaagana khayr wey ciwadka cuquudda dhedhaco asaga ka adag ma jiro markaas saasaa loo yidhi mina sadaaqna wadaaddaa odhanaya asmaa badan buu asmaadiisa toban bay ku sheegaan fuqahadu lixna ilahay baa kitaabkiisa ku sheegay afarna sunnada iyo aqwaal fuqahaa wataabiciin bay ku timaadaa baa la yidhahda ama tacriifkiisa istilaaxiga ah sadaaqu maa wajaba binikaaxin baa la yidhahda wix nikaax ku waajiba aw wain ama galma ku yimaada aw tafwiidi budcin qahran ka ridaacin ama xaas aad lahaydoo lagaa tagsiiyey si xoog ah ayuu ka waajibaa taasna waxay ku miaaliyaan oo iga jeedaan haddii aad laba gabdhood qabtay oo mid yar iyo mid weyn oo tii yarayd tii kale ay nuujiso deda kaa tagtay midda ayada ah ile gabadhii hooyad bay noqonhayaan mar haday taa kaa baxsatay ta weyn ku kharibtay ee gabadha kaa nuujisay waxaa ka dandhamanaysaa meherkaadii halkaa marka ujrada kaaga soo noqotay kharashka meher baa la yidhahda sadaaq baa marka maa waajaba binikaaxin aw waطin aw tafwiiti budcin qahran ka ridaacin wanaxwi dalika ayaa sadaaqa la yidhaahda kitaabu wuxuu ku saabsan yahay ka kooban yahay cafan an baab shan baab ka kooban yahay baabka koobaad waa fi sadaaqi اsaxiix sadaaqa fayow iyo axkaamtiisa baabka labaad fi sadaaqi اlfaasidi sadaaqa faasidkeen asaxaynin meherka aan asaxaynin ayuu ku saabsan yahay walifasaadi sadaaqi sittatu madaari cinda alfuqahaa sadaaqu ama meherka gabadhu inuu fasahaadana lix waduu ka yimaadaa waynu gaari doonaa baabka saddexaad wuxuu ku saabsan yahay fi tafwiidi walmufawida haweenayda ay tiri imeherso iguurso bilaa meher ayuu khuseeyaa baabka afraad wuxuu khuseeyaa tashdiru sadaaq meherka in la nuseeyo la kala badho iyo waxa keena wa fiihi fusuul fusuul dhowraa ku iman doonta baabkaas ka u dambeeya shanaad fi tanaasuc ismaandhaafka ay ninki iyo xaaska isku maandhaafaan meerki wa fiihi masaail antaa baabbu kitaabu sada koobnaan doona insha allahu tacaala wuxuuna sheekhu ka hormaray baabka koobaad oo ku saabsanaa fi sadaaqi saxiix sadaaqa fayow sadaaqa fayow saddex xugun buu wayna iman doontaa ayadoo laakiin sheekhu ka masaa'ilaan u sheegi doon xukmuhu fi damaan xukmun fi tasliim xukmun fi taqriir adamaanu wtasliimu wاtaqriir axkaamu sadaaqi saxiix waa intaas dandhow in la dandhabayo iyo dhiibid in loo dhiibo xaaskii lagu wareejiyo iyo goormuu sugnaadaa oo ku qabto adiga kugu waajibaa kulan aw bacdan saddexdaa xugun buu leeyahay marka sheekhu u gudbay wuxuu hi yusannu waxaa la sunneeya intan dambe intan hore waa arar intaan la gaadhin axkaamu sadaaqi saxiix yusanu waxaa la sunneeya tasmiyatuhu tasmiyatu اlmahri aw isadaaqi meerka in la magac dhabo fi lcaqdi guurka marka aad guursanaysa eed gabadh lagugu nikaaxaayaba in la sheego ayaa wanaagsan oo sunna oo layidha heble hebel oo meherkeedu intaa yahay ayaan kuu guuri sidaasaa wanaagsan wuxuuna istixbaabka ka imanaya nabigu aada ugu dadaali jiray inaan haweenay la gurigeyn ama aan loo galmoon ayadoon meherkeedii la sinin kulan aw bacdan badh ama buux aan laga siin waa tii sayidina cali markuu faadmo aroosanaya uu ku yidhi dirca kalxutamiya away intaadan gabadha gurigeysna wuxuun meherkeedii asii hormari nabi alla wax ma hayo wuxuu idhi awey camburgureedka aad ka heshay dagaalkii hebel ahaa ayb marka iyo nabigu xaasiskiisa kulli meherka u qadimi jiray gabdhihiisa dhaqankii saxaabada ayadoo tahay dayn iyo xoogo aqaan ku saaran la raba inaad iska qadinto inahaasoo dhan ma kala fiiriyo halkaasi wadaadu istixoo ka keeneen midda labaad asagaa aqacu liniزaac bay yidhaahdeen hadhow in laisqabto oo la murmaba waxaa goynaya soo inaad marka iska sii bixiso laakiin dumarka soomaaliyeed haweenaydii meherkeeda la siiyo waxay u arkaan in la nacayo ay oo loo sinsininhaya in la furaba laakiin haddii eh, laga dhaadhiciyo sharciaan laga dhaadhicin lahaa dhib ma ahaateene marka horeba meherba siiyo islaantu say uun iskaga joogto oo ku dhalmadayn oo ku duqoobi oday ku dhiman oo wax meheraba ma jiro waadanbaad maqlaysa duqi waa dhintayo waxaa lagu leeyahay duqdii meherkeedii baa lagu leeyay intaas xoolana waa ka tegey maxaan samaynaa meher soomaalima bixiso haddoo inaad isbadasheenba mooye wayajuusu waxaa bannaan ikhlaa'uhu ikhlaacu lcaqdi caqdiga in laga madhiyo minhu min asadaaqi ayib cibaaradaasi rawdaha ku taallaa ka fiican baa la yidhahdaa wayajuusu ikhlaa'uhu minha baa ka fiican tasmiyada yaa un meherka ka maqnaan karta mooyeene meheraan meher la'aan nikax ma guntamayo waxa uu meher guntamaya nikaax iyo caqdi waxaa weeye isagoo la magacaabin ayib wayajuusu waxaa bannaan ikhlaauhu caqdigii inuu ka madhnaado minha min atasmiyati ay min tasmiyati الsadaaqi wاlmahr ayib haddii laakiin aan loo magacaabin asagaa si otomaatiga u laasimaya sidaasaa loo jeeda sunnadu in badan waxay tilmaantay meherka in la fududeeyo oo gabadha meherkeeda la yareeyo oon wadaadka guursan lagu dhibin xadiidkii cuqbat bni caamir aljuhani waxaa ku yimid khayru nikaaxi aysaruhu nikaax waxaa u khayr badan midka u fudud waa xadiid xasana ahlu sunanka iyo axmedba way soo saaraan xadiidka caaisha waxaa ku yimid cinda axmedin wahayri ina man yubni اlmar'ati haweenayda barakadeeda iyo bayaxowgeeda iyo falxanimadkeeda waxaa ka a taysuuru khibatiha doonideediba in alla kuu fududeeyo doonideedii iyo fadhiisigeedii iyo hawsheedaba in si dhib yar ay ku dhammaato wataysiiru sadaaqiha wa taysiira cafwan wa taysiira sadaaqiha iyo in meherka lagu meherinba uu fudud yahay shantoba boqol iyo labadaba boqolba iska yahay doolar baan ka hadlaya toban kun hadduu noqdana waa iska fiican tahay hawshaas reer koonfureedka soomaalida ugu wanaagsan xagga meherka in la fududeeyo galbeed iyo muxuu ahayey meelahaas ii sheeg waqooyi iyo reebariga laftirkood iyo reemidug waxaan u malayn ayaguna inay reer galbeedka ree waqooyiga lamid yihiin reer koonfureedka ugu fiican hawsha iyada ummaddu samayntan ka warqabo wa taysiira raximiha iyo raximkeedoo ilaahay fududeeyaba uu fududeeyo marka xadiidka isaguna waa xadiid xasan ah riwaayo xadiid ina acdama annikaaxi barakatan aysaruhu mu'natan guur waxaa ugu baraka badan midka ugu kharash aysaruhu mauunatan sanadkiisuna waa xasan axaadiistaas markuu wariyey xadiid ka mida curwata bn zubayr wuxuu yidhi wa ana aquulu min cindii ina min shumi almara waxaa ka mida buu ihi karatu mualiha buui anugu waxaan leehay buui qiyaasan calaa haada ama min baabi mafhuum makhaalaf waxaan leeyahay haween waxaa u khayr daran midda u meher badan ee shiddadaba aad kala kulanka dad ku rafaad marka hawshaasi waa wanaagsan tahay laakiin in meherka la badin karo inuu bannaan yahay qilatan wa karatan masala ijmaaciya wey in lagu xadgudbo oo xadka laga bixiyo makaraha mise waa khilaafu lwlaa bay fuqahadu isku haya waxaa loo badan yahay inuu khilaafu lwla yahay cinda shaaficiya marka naqligooda aan ictimaad laakiin sayidina cumar iyo jumhuur الصaxaaba aad bay oga dagaalami jireen meherka in la badiyo oo lagu xadgudbo ayagoo og inay ashal bannaan tahay kii sayidina cumar iyo haweeneyna isku radiyeen hawsha iyada ah qur-aankuna waa tilmaamay inuusan xad lahayn kolba wixii lagu heshiiyey inta aynu kaga tagno masalada iyada ah sheekhu wuxuu uhi saxa mabiican saxa sadaaqa daabit shaaficiyadu ay weeye ayb maa jaaza an yakuuna amana jaaza an yakuuna sadaaqan ayuu ka cabiray abu isxaaq ashiraazi fi tanbiih iyo abulqaasim araafici fi lmuxarar saasay ka cabiraan tacbiirkoodana ka wanaagsan tacbiirkoodana matniga minhaajka ka wanaagsano wamaa saxa waxay asaxdo mabiican inuu badeecan noqdo saxa waa saxaya sadaaqa inuu meher noqdo intuu doona hala ekaaday wii meher wixii beec geli karee lacag la dhaafsan karee maaliyo iyo hantinimo ay ka muuqato intuu dooniba hala ekaade waxaa lagu iibsan karaa cafwan waxbaa lagu guursan karaa meher baa laga dhigi karaa cibaarada haddaynu qabsano muxararka iyo tambiihana maa jaaza an yakuuna amanan wixi ay bannaanta inuu lacag noqdo oo ujro noqdo xataa fi lijaara soobageliye jaaza an yakuuna sadaaqan waxay soo guriyeen ibnu mundir abulxasan ibnu qataan alfasi iyo jamac min alfuqahaa in ummaddu ay ku ijmaaceen alaa xadda eh, liaqalihi walaa liaarihi ijmaacana waxay u jeedaan ijmacu saxaabati wataabiciin baa laga yaaba amaa madaahibta afarta abu xaniifa xadeeye oo maalikiyada u sameeya qaybo ka midaho annaga shaaficiyada waxaan leenaha waa inuu mutamawal yeeshay la maalaysta yahay oo nin walba ku dhuftay xuduuddaasna iyo howlahaana daliil ma laha daliil labada isguursanaya waxay ku heshiiyaan inay isku guursadaan shaaricuna uusan diidin meher buu noqon karaa bidliil umu sulaym radi allahu tacaala canha markuu abu alxat alansaari oo kaafir uu soo doonay waxay tidhi adoo kale nin la celin karoo la diidi kara ma tihid laakiin anu muslimad baan ahay aduguna kaafir baa tahy gabadh muslimadana gaal ma guursan karo haddii aad islaanto wax meheroon kaa raba ma jiro islaamkaadaa meheri ii ah wuxuu waa soo tashanhayaa kadib maalmuu maqnaa uu soo noqdo wuxuu idhi waan islaamhaya wuu islaamay wuu tawxiidsaday waa shahatay kadibna anas bay waxay tidhi zawaj abaa alxata anas bay la hadasha waxay tidhi igu meheri xadiidkaasi nasaa'i baa wariyey fi الsuqra wa fi اlkubra axmed baa wariye diya almaqdasi fi xadiid saxiixa cinda ahli اlcilm marka muxuu meher noqda hadda islaamkaadu hawl mutamawalo maala ma aha ayib wax noqda muxuu ahaaye ciwad noqda fii baab اlbaycna ma aha idan waxay labada ruuxee isguursanaya ku heshiiyaan sharcigana uusan diiday in lagu xadeeyo waa sida mundir uu ammaanay wey kitaabkiisa awsadka uu iishay sidaasaa roon laakiin annaga daabitkanna waa maxay sadaaqu waa ciwad cala اصaxiix sadaaqu mehirku waa ciwad iyo bedel cala الصaxiix yuusan noqoninba maqsuud lidaatihi oo ha u noqdo tabacan limaqsadin aakhar waynu soo marray ila tahay kitaabulbuyuc bayna ku soo maray marka waa in haddee budciga iyo xubinka taranka iyo haweeneybaa gogol kuu noqonaysee aad dhaafsato wuxuun adduunyo la odhan karo oo maal noqon kara saas anagu qabna ayb sidaasuu sheikhu ku yidhi wamaa saxa mabiican saxa sadaaqan halkaasuu sheekhu la mara asagu daabidkoodna waa intaasoo takalena waa idinsoo sheegay wuxuu u gudbaa hadda marka akaamtii adaaqi aiixa ahaa adaaqi صaxiixa waa maxay waa inuu yahay shay mutamawal ah aqalu maa yakuunu maalan maalnimo ciwadnimo shay noqon karo waa inu noqda anagu daabit ka dhignay macnaha saxanfiqiyanna waa idin sheegay wuxuu u gudbay axkaamtii sadaaqa صaxiixa uu lahaa oo saddex ahayd addamaan iyo atasliim iyo ataqriir waidaa asdaqaha hadduu islaantu oga meher dhigo caynan neef muuqda baabuur iyo guri iyo gaari iyo dhul iyo cayn muuqato maal ah mucayan fatalifat alcaynu fii yadihi shayguu meerka oga dhiga asagoo uu ku jirana uu geeriyoodo dhinto daminahaa zawjkii baa dandhabahaya damaana caqdin dandhabid caqdi ku timid waana qowlkii jadiidkaabaa sidaa qaba waynu soo mara kitaabu lbuyuuc baabku hadda mu baabu damaan bu mise wuxuu ahaa baabu اlqasbiye alfarqu bayna damaana caqdin wa damaana yadin soo kala mara ila tahay waa musalax annagu aan khaas la nahay alfarqu bayna damaani yadin baabulasbinaha baan jeclahay in la kala qaado damaanu yadin iyo damaanu caqdin in la kala qaado madaahibta afarta annaga kala gooni ah haddaan shaaficiye nahay annagu gooni noo yahay khulaasaduna waa maxay wix min baabi damaan ilmutlafaat wax la dilay dandhowgii wixay fuqahada u yaqaaneen anagu damaanuyadd baan u dhaqanna damaanulmutlafaat itlaaf wixii ku yimaada jinaaye iyo waxyeelayn aad geysatay sidii loo dandhabi jiray wixii ah waxaan u dhaqaanaa damaanu yaddi marka fuqahada kale saddexda iyo madaahibta kale waxay u yaqaanaan damaanulmutlafaat wixii la dilay dandhowgii wixii baabkaa ku yimaada ee qaabkaa ku soo gala ee damaanka waxaan u dhaqaanaa anagu damaana yadin maxaa yeelay shaygii milkigaada weli lagama bixinin oo adaa iska leh laakiin daat ahaan iyo cayn ahaan baa gacantaadi laga bixiyey tasarufkaadii gacankuhayntaadii baa bixiyo waa lagaa dilay laakiin maa zaala almilku baaqiyan calaa xaalihi sharcan laakiin cayntii aad lahayd ee mamluukada ahayd eed ku tasarufaysay ayaa haddee lagaa baabi'iyey oo lagaa dandhowgeedii waxaan leenahay waa damaanu yadin fuqahadun waxay leeyihiin istilaaxooda damaan mutlafaat inay isfaana ayla tahay caqdi la galay wixii aad ku yeelatay oo ruuxii inuu kuu danaba aad ku yeelatana waa damaanu caqdin intaa way faariqo kitaab alqasbi aynu ku soo marray ila tahay marka hadda waa maxay min baab almutlafaat miya gabadhii hal ama gaadhi ama muxuu ahaaye guri baa meher loo siiyey yaa meher loogu cayimay waxaan kugu mehersaday baa tiri hashaas gurigaas gaadhigan waa mucayan asagoon gabadhi ku wareejinin ayaaba ay dhimatay damiinaha wuu dandhabayaa marka damaanu caqdin buu dandhabahayaa waxay la mid tahay baan leenahay almabiicu qabla alqabdi maxaan isku ogeyn waa min damaani اlbaa'ici hunaana waxaan leenahay aلصadaaqu qabla اlqabdi waa min damaani الزawj waa ay fahanteen baan u malayn marka halkaas weeye mar haddaadan gabadha ku wareejinin oo intaad gacanta ku haysayba wixii halaagsamay aduu kaa khasaaraa weli maxaa laga rabaa gabadhii meerkeedii u kaa rabtaa ayib marka intaas wey farqiga kale u dhexeey waxaa weeye marka la dandhabayo maxaa lagu dandhabayaa damaana caqdin haddaynu dhahano waxaa lagu dandhabayaa bimahri اlmaal gurigii iyo gaadhigii oo kale in la helaba waa iska adag tahay gabadhaas dadka la-ayniga ee dooyinkeed ilmo adeeraheed ee walaalaheed dumarka ay kufaca tahay mrmata marka le saddex xaalaad ka fiirin gabadha dhegteeda iyo magaceeda iyo muuqaalkeeda waa lagu qiimayn ma aha gabdhaha nairobi isku celceliy waxa lagu guursadaa ma aha waa lagu khaldamaa mahrummatal hadil waxaa loo jeeda gabadhu magaroobba mise waa mise waa iyada la facda ah ee la quuraxda ah eela qoyska ah ee xagga xadda noolosha odayga faqiirka gabadhu dhal quruxsan waxyar lagu mehersadaa gabadh laakiin ama qurux badanayn odar u dhalay musiibo qaba ama maalqabeenoo la xurmeey maxaa la dhihi waxay ku gadmaysaa magaca aabbaheed bay ku gadmaysaa ee iyada dhegteeda iyo muuqaalkeeda ku gadmi mayso intaasba dumarka kala siman gabadha waxa lagu meersado ayaa wuxuu u yahay mahrumahal imaam shaafici baa sidaa u sharxay markaasuu mudur wuxuu yidhi garan maayo mahrumahal sharaxii sharax ka fiican siduu shaafici u sharxay marka macnahaasaa loo jeeda farqiga u dhexeeya kale waxaa weeyaan aan ku jiray damaanu caqdin iyo damaanu yadin damaanu caqdi waxaa lagu dandhabayaa bimahri milin baa lagu dandhabi ama bedelkii haddii la waayo ama damaanu yad waxaad u laaban tii aad ku soo martay baab اlkasbi iyo kitaabu اsalm aad ku soo martoo ahaa hadduu mil yahayna bilmil baa lagu dandhabi shaygu hadduu mutaqawim yahayna bilqiima lagu dandhabi farqigagana waa udhexeeya damaanu yadin iyo damaanu caqdin aan ka socon kan yidhi marka qaacido aan leenahay waxaa weeye halkan masalada ku sheeg waa qaacido mutaradida ah الصداق هل الزوج يضمن الصداقة ضمان عقد أو ضمان يد وقاعدة للشافعية على صيغة التردد بين كوكينان aw damaana yadin damaana caqdin waxaa qaba qowlkii jadiidka ee shaafici damaanu yadinna waxaa qaba qowlkii qadiimkaah ee shaafici labadii qowlba hadda meeshuu kugu qariyo wuxuu ku wa fii qowlin wa huwa alqadiim qowl waxaa ku sugan qowlkii qadiimkaa ah yadmanu damaana yadin dandhow gacaneed buu dandhabahayaayo gabadhii shayguu meherka oga dhigay uu cayimay hadduu gacantiisa ku baxo ama intuu asagu hayaybaa dhinto shaygu haduu ahaa neef geel ahana oo mili looma hele hal lagu qiyaasay unbaa la bixin hadduu raashin iyo badar iyo wax lamiso ama labeega ahaana mili baa lagu dandhabi damaaniyadii saasuu ujeeda ayib damaanu caqdinkana waa maxay maharu matalkeeda baa loo laaban ama neefkii neef u dhigma oo bedelkiisaa la raadinaya ee laga fiirin maayo mil iyo qiimi laga eegi maayo fa cala alawali qowlka hore haddaan ku dhisno oo ah kii jadiidka ahaa ee lahaa meherku waa madmuuna calى zawji damaana caqdin lahaa laysa laha gabadha ooma banaano baycuhu meherkii inay sii iibiso qabla qabdihi intaysan gacanta ku dhibin waxaa la yidhi hashaasaan meher kaaga dhigay way ku mehersatay weli laakiin lagu soo wareejin ayadoon weli lagu soo wareejin hasheeda ma iibsan kartaa maya leanna waxay ka dhigan badeeca aad iibisan weli aadan mxuu ahaa lagaa iibiyo weli la soo wareegin oo si fasaxdo beec baad ku soo marteen ayb لأن xukم الmhri في الاstibdaal cindana waa kaman xukm اlmahri fi الاstibdaal waa kahaman halkaasa anagu marayna waxaan leenahay meherku xagga ka bedel qaadashada in la sii iibiyo in gacan kale la sii geliyo in wuxuu la mid yahay kahaman lacag buu la too yahay markii lacag aad wareejin kartayna waad wareejinaysa markii aadan wareejin karina waad ma wareejin kartid halkaa un baad marinaysa ayb marka labadaa qowl baa meesha ku jirta qowlka odhanaya marka waa damaanu yadin damaanu yadin ayay u badan yihin fuqahadu waa madhab abuxaniifata wa axmed sidaa qadiimka uu qabo ayaa waxay qabaan xanafiyadu iyo xanaabiladu iyo culimo fara waxay leeyihiin asadaaqu waa madmuun cala zawji damaana yadin cayntii gabadha lagu gursada hadday meesha ka baxdo iyadoon qibdoonin ima bimiliha oo biqiimatiha amaan yadin saaa adugu loo badan yahay qowl baa asagu jiro oo odhanaya kan dambe ah laysa laysa laha baycuhu qabla qabdihi isagoo damaanu cadin ah isagoo damaanu caqdin ah ayaa ay sii iibin kartaa qabla qabdihi qowl baa jira culamada qaarkood ay qabaan laakiin abu xaniife iyo adiimka iyo markaa maay abahayaan xanaabiladu inay sii inay sii iibin karto qabla اqabdi lanna waa maay waa madmuun damaana yadin imaha damaana caqdin xukunkaasi marka waa damaankiisi weli wuu wadaa wuxuu walow talifa hadduu dhinto cayntii meherkii sadaaqi weeyaha de fii yadihi yadi الزawj wajaba waxaa waajibaya mahru malin baa waajibhaya mahru milin cafan iyadoo kale wii lagu mehersan jiray baa waajibaya muxuu ujeedaa walow talifa sadaqo fii yadihi infasakha sadaq sadaq horta waa buray wixii meheraan loo magacaabay wuu buray maxaa waajibaya gabadhu waajibayo meher u noqonaya waxaa u waajibaya iyada faceeda wixii lagu mehersanayay ayb sidaasuu ujeedaa waxaa kaloo ku bagaartaan لأنa xukم الصداق عindana في التلف والتacayubi وفawاt الmanaafici waa maay waa ka xukم الmabiici qabل الqبض hadda maxaan ku soo idhi xukم الmhri في الاstibdaal kaamn kaamn الmabiic halkeeda un baad marinaysaa tafriici kaloo dhan uu kuu bixi karaa waxaa kuu yimid xukم الصداaqi في التلف inuu dhinto o halaagsamo aw التacayub ama ceebe ku soo baxdo wafawaati اmanaafic manaaficiisii dheeftiisii inay meesha ka baxdo ama watafwiidto ama lagu dhaafiya dheeftiisii ka xukmi اlmabiici qabla اlqabd badeeco weli adan qibdoonin bay ka dhigan tahay badeecadu intaadan qibdoonin gacanta ku dhigan adugu waxay ka khasaaraysay ama dheeftiisu dhaafaysay ama ay ka halaagsamaysay baayici markaad la soo wareegtana wixii ceebay ku timaadda ama geeridu ku timaadda ama maxaanku dhahda faa'iida ka soo baxda kulli waxaa iska lahaa mushtariga taa waad soo marteen الصadaaqu fi الاstibdaali waa kahamani wa fi الtalafi والtacayubi wa tafwiit الmanaafici kalmabiici qabla اqabd ayb tiiba hadda kuu socota haddi idan waa maxaa loo dandhabahayaa weli gabadhu lamaysa wareegin wey walow talifa الصadaaqu fii yadihi wajaba mahru milin wain atlafathu ayadu hadday disho faqaabidatun haddi la wareegtay ayib xataa haddaysan la wareegin asagoo gacantiisa ay ku jiro ay disho waad ku soo marteen kitaab albayc waad ku soo marteen inay mushtariga uusan beeca fasakhi karin maxaa yeele asagaa dilay meeshii caqdigu ku dhacay asagaa dhibka geysta wain atlafatu hadday disho ayadu hashibayba dishayba gaadhigiibaba dab qabadsiisay intii oog lasaf dhaafay faqaabidatun lilmahri meherkii inay qiblootay baa laga soo qaaday oy gacanta ku dhigtay Eh, xaqeedii bay ku khamaarta weeye labadii qowlee ahaa jadiid iyo qadiimna ma kala tegahayaan way wada socdaan markaan way wada socdaan ayib wain atlafahu hadduu cayntii wax lagu meheriyey dilo ajnabiyu takhayaradu way door qaadanaysaa caalamada qiyaasan caalalbic waad soo marteen wixii la kala iibsaday baayacna ma delin mushtarina ma delin nin kaloo socdun baaba aafeeyey muxuu xaqu lahaa marka mushtari inuu doorto bayna faskhi اlbayci iyo inuu sabro loo dandhabo oad soo marteen bay ilata takhayarad gabadhu way door qadanaysaa bayna alfaskhi cala madhab haddaynu inay meherkii fasakhdo ma aha waxay burinaysaa caqdigii caqdigii guurkii wuu asaxay arkaantiisii buu oobsaday shuruudiisii buu oobsaday waxaynu ka hadlaynay guurkii dhacay ma aha somaali meher hadday maqasho yaqaanaan caqdigan laisku meherinayo u yaqaanaan ka laga hadlayo maanta waa maxay waa wixii xandhadii meherka loo magacaayo baynu ka hadlaynaa caaw ee ma aha caqdiga dhacay ee gacanta las qabtay ma waxaynu ka hadlay waxay ka door qaadan waa shaygii lagu meheriyey ee ma aha guurkii waan ka noqday wadaado ima mehersan ma aha wa laga hadlayo takhayarad bayna faski الصadaaqi wa bayna ibqaa'i caalamada haddaynu qabsan ayb kamaa mara fi اlbayc fain fasakda haddaba waxay tiri anugu mar haddii shaygii lai magacaabay ajnabi dilay ayb waan buriyey adaaqi fain fasakat sadaaqa hadday buriso akhadat waxay ka qaadaan min azawji zawjkii mahra milin iyadoo kale wixii meher noqon jiray ka qaadanaysaa waa binaan qowlkii odhanayey waa madmuunu damaana caqdin ayb wailaa haddaysan sidaa yeelin oysan fasakin caqdi sadaaqi ilaa in lam tafsaki adaa wey adaa haddaysan fasakin oo tidhaahdo weli sidiibuu meher iigu yahay wixii meher layga dhigay haramat waxay ka dandhaban almutlifa kii dilay ajnabigaha ninkii doolaalkaa ee ordahayey doolkaabay ka dandhabanayso wain atlafahu zawj zawjkii baaba hantidii baabi'iyey meherka uu gabadha ooga dhigay fakatalafihi dhimashadiisii bay la tootahay asagoo biaafatin samaawiya ku dhintay iyo hadduu zawjki dulaba waa isku mid maxaa looga jeedaa sadaaqi baa burahaya gabadhan waxay u laabanaysaa mahra mil bay u laaban wey yanfasikhu الsadaaqu wa tarjicu اlmarأaةu ilaa mahri milin bay u laaban baa loo jeeda kitaab albacd way ku soo marteen haddii biaafa samaawiya uu ku dhintay iyo hadduu biyadi lbaayic ku baxaba fask iyo khiyaar alfaski baad lahayd ayib kadibna fakatalafi katalafi الصadaaqi biaafatin samaawiya tafsiilkii kuu soo hor maray ee takhyiirkii ayaana meesha ku jira wey haddaynu soo marayna u dambey wa qiila waxaa la yidhi ma ahee faka itlaafi ajnabiyin buu lamid yahay faka itlaafi ajnabiyin ayib buu la mid yahay middaa marka faka talafi muxuu la too yahay ikhtiyaarkii ahaa inay dandhabato labada qowle damaana yadin iyo damaana caqdin baa kugu jira markuu ajnabi dinana maxaad soo martay takhayarat cala almadhabi fain fasakhat الsadaaqa akhadat min الزawji mahra milin wailaa haramat اlmutlifa labadaa waad soo martay marka qiilka waqiila kaajnabiyin waa qadiimkii qadiimkii baa sidaa qaba kaajnabiyin fatatakhayar waxay u dooran qaadanaysaa inay sadaaqi buriso oy zawjkii ka dandhabato mahri mil iyo in intay zawjka iska daysaba ay ay tidhaahdo waxaan rabaa in lai dandhabo shaygii dhintay ayib sida mutlifkaba looga dandhabanayo taasi marka waa masaladii weli sheekhu wuxuu wadaa xukmiga damaanka xukmu damaan baa weli socda mayna gaadhin tasliimkii iyo taqriirkii walow asdaqa hadduu gabadhi meher oga dhigo cabdayni laba adoon labadaa addoon ee mucayanaynkan meher kaaga dhigay buu fatalifa cabdun adoon baa dhintay bacdunuskna fatarifa axaduhuma midkood baa dhintay qabla qabdihii intaysan gabadhu la wareegin wa sadaaqi waa fasakhmahayaa fiihi ay fi taalifi kii dhintay horta waa ku fasakhmahaya laa fi lbaaqi addoonku joogay weli asagu waa meher isagu waa meher calalmadhab haddaynu qabsan laba addoon baa gabadha looga dhigay meher mid baa intaan lagu wareejinin soo karooday waxaan le adiga midkaadan jooga weli waxaa tahay meher baatoo sheerkii kugu aadanaa mehernimaad u taagan tahay ayib dhintayna baxdigiisa isagu waaka marka waad ku soo marteen qowla tafriiq safa qowla tafriiq safqa baynu ku soo marray marka waa tafriquhuma fi dawaam tafriquhuma fi dawaam fi libtidaa fi اlxukmi saddexdaas suuraad soo marteen suurada marka waa maxay waxaan ku kala geynaynaa dawaamka leanno marka hore weyna socdeen ibtida way wada socdeen ma aysan kala harin midda kale mid xaaraana iyo mid xalaala ma jirin mid mamluuga iyo mid hayru mamluuga ma jirin kulli wuxuu ahaa shay uu wada leeyahay oo ibtidaaga lagu kulmin jiray mar haddii bilowga ay ku kulmi kareen hadda waxaa kala geysa geeri marka waxaan leenahay baطla fi taali sadaqu waa ku barakey dhintay ka joogana waa ku saxiix gabadhu marka wax ka maqan ha loo dandhamo un baan leenahay marka maxaa tala ah walahaa haday sidaa noqoto waxaa gabadha u bannaan alkhiyaaru inay door qaadato maxay u khiyaar loo siiyey lannahu bacdu lmacquudi calayhi baa dhintay ayb khiyaar bay inay fasakhdo sadaaqii iyo inay sadaaqii sidii ku dayso fain fasakhat isadaq haddaba hadday meherkii buriso maxaa laasimahaya oo tira kuna waa dhintay midkanna kumama jiro soo hadhay ama laba addoon oo isku mid oo isku qaab oo isku jooggaasaan rabay mar hadda hawshi fashilanta waan kansalay tidhi hadday kansashay sadaaqa maxaa u waajibay famahru milin mahru miaal baa la iyadoo kale wixii lagu guursan lahabaa loo dhiibahaya wa ilaa haddaysan fasakhin wey khiyaar soo lama siinaha ma fasakhin bay tidhi dhib baa allah timida kii dhintay dhimaye kan horta asagu waa ii joogaa kii aanu ka xaalay marka haddii laga xaalay waa ka xaalki wa ilaa haddaysan fasakhin weeye oo khiyaarulfask aysan qaadanin faxisaة taali minhum bimahr اml waxaa u waajibhaya xisaة taali kii dhintay wixii ku aadanaa minhum bimahr ml ooga aadanaa maca albaaqi baa meher u noqonaya mehruml iyo waxbaa lasku haynaya hawshaa beec baad kusoo ku soo rafaadeen mala waxaan leenahay gabadhan mehrumlkeed ml waa maxay waxaa lagu mala waa شan boqoloo kun maaromaalkeeda gabdhaha aynigeeda ee sanadkan joogay ku faca gabadhan ee ku dhaga ee ku magaca an boqoloo kun baa lagu meersadabaa layidhi xaalka inoo dhiga labadan addoon maxay gey lahaayeen haddii igu la qiimayaan leenahay kii dhintay kaba soo qaad onyood ka soo qaad oo noolya ka soo qaad hadda hadday joogaan maxay geli lahaayeen waxaa midna laba boqoloo kun oo ka dhintay buu geli lahaa midna saddex boqoloo kun oo waa kan taagan baa layidhi maxaa loo dandhabi laba boqol qiimaheed baa la siinaya marka mehermaalkeed maxaa ka maqan saddex way haysataa waa ka joogaan nidhi inta ka maqan umbaa loo kaboobay ayib waxaan leenahay mehermaalka shanta boqol ahaa albaaqi xisatu waa alaamiya ka jooga xisadiisu waxay noqotay min mahrin mil saddex boqol wuu ku fadhiyaa ka maqan xisatu min mhl waxay noqotay laba boqol labada boqol hoobaan leenahay nabadna ku joog gurigaada dhaqo ilaa haddaysan fask dooranin waay fayajib waxaa waajibi xisat اltaalifi kii dhintay wixii ku aadanaa minhum min mahri mil kaga aadanaa maca albaaqi ay maca xisaab اlbaaqi ka joogana hadda waa xisaabi taa la socda ka hoos bixin meesha ayada waxaan soo niri marka asadaaq wuxuu la mid yahay fi اtalaf dhimashada iyo ceebta ku soo darida iyo in dheeftiisii la waayo ama lagu dhaafiyo dheeftiisii wuxuu la yahay badeeco aan weli lala soo wareegin buu la xugum yahay tiibuu u gudbay wuxuu walow tacayaba meherkii mucayanka ahaa neefkii gabadh lagu meheriyey ee mucayanka hadduu ceeboobo addoon bu ahay wuuba beelay xirfadii siday shuraaxu ku miaaliyaan xirfaduu yaqaano iloobayba intuu gacantaada ku jira nin harqaanka tolo oo shaqeeyo adoonku intaad weli haysa gabadh waan ku siin doona ku haysay eed qorinaysay yayba hawshi ka dowrtay ka madoobaatay xirfaddii waa iloobay il beelay lug beelay ceeb buu gaadhigii culays baa ku soo baxay oo ceebaa ku soo baxay walow tacayaba sadaaqu lmucayan waxa laga hadlaaya wixii asagoo aan la cayimin fii dimati zawj weeye weliga asaguu saaraya taa lagama hadlaayo walow tacayaba hadduu ceebooba meherkii gabadha loo magacaabay qabla qabdihi intaan haweenayda lagu wareejinin takhayarad gabadhu way door qaadan cala almadhab haddaynu ku tagno khiyaarkiiba ilad waa maxay inay kaa meher u daysato iyo inay buriso kadibna laga xaaltamo fain fasakha hadday fasakhato oy tiraahdo fasakhii hadda la kala tegahayma waxaan meherkii bay buris ayib fayajibu mahru milin baa waajibay ayadoo kale wixii lagu mehersan lahaa baa loo kii ceebabay ninkii lahaabaa iskale zawjkii baa la tegi gabadhan gabdhaha dhigeeda ah wixii lagu mehersan lahaa baa loo dhiibaya waa markaan dhahno binaan calaa qawli damaani caqdin weeye qowlkaabaynu ku soconna haddaanu dhahano waa damaanu yadinna waxay qadanaysaa qiime qiime aduu de waxaa weeye ama hadduu mil leena miligii bay qadanaysaa ayib wa ilaa haddaysan fasakhin falaa shaya maxaa yeele liannaha radiyat bihi maciiban isagoo ceebaysan bay ku qanacday badeecadii lagaa iibiyey odan weli la soo wareegin yaa ceeb ku timid maxaad khiyaar lahayd inaad beeci fasakdo ood lacagtaada ceshato iyo inaad tiro war intaan iskaga caliquba isiiya iyadoo iska ceebaysan anaa iska daawaysanayo iska quraamanaye gabadhi mar haddaysa khiyaarulfasq qaadanin maxaa le maxaad ku qanacday meherkii oo ceebaysan marka allah ku barakayaan leehay wa ilaa haddaysan fasakhinin weeye khiyaar aysan qaadanin oo meherkii aysan burinin falaa shaya lianna radiyat bisadaaqi meherkaasay raalle ku noqotay maciiban maca caybihi waxaan u gudbnaa manaaficdii manaaficdina halkun bay kuu mari waxay la mid tahay kalmabiici qabla اlqabd ya arshu nuqsaan ha waa la gelinaya arshu nuqsaan waa la gelinaya laakiin wadaad shaaficid waxay u badan yihiin inay kala duwan yihiin beeca iyo nikaaxu jubraanka iyo arshiga beec waxaan soo marray inuu laazim yahay isagu inuuba ridaba mooyee waynu soo marray hunaa laakiin lamid ma ay taagan yihiin lanna sadaaqu ciwad nimadkiisaba muran ku jiraao wa aatu nisaa saduqaatin nixlatan baa layidhi baa nixla waa dheeraad ziyaado iska khayr weyn maxaa yeelay galmadan adu aad la timid iyo dheeftan aad heshay ayadba way heshay labadiinuba waad intaad adugu indhacadaysayba ayaguna indhacadaysay haddii meesha dheef ka timidna adna way heshay adna waad heshay laakiin gobanimaa la yidhaahdaa tan waa un gobanimo waxquudhid nin gabadhii iyo reerkiiba xurmeeye baad iska dhigaysaa saasuu shaaricu yidhi nixlatan marka maadaamuusan ciwad cad ahayn waxa ay leeyihiin wadaadduhu arshu nuqsaan la gelin maayo aahib nimanna waa la gelin balyi aan ka socon dhibmal wuxuu ihi sheekhu wlmanaaficu lfaa'ita dheefihii tegey fii yadi zawji intuu gacanta ku hayo zawjku meherkii laa yadmanuhaa ma dandhabahayaad see u dandhabaya gabadhyaha markaan kugu wareejiyo wixii meher kuu noqday kadib ha kuu barakoobo ama ha bulaalo ama ha kaa laakiin intuu weli gacantayda ku jiro wixii ka yimaada anaa iskale lianna algunma bilgurmi ninka waxa dandhamaya ayaa faaidiisa iska leh wlkharaaju bidamanna waad soo marteen baylata waaniga soo nidhi marka manaaficduna waxay la mid tahay iyo tafwiidkeeduna kalmabici qabla qabli badeecadii aad ruuxa ka iibisa intaadan ku wareejinin wixii ka soo baxaa weli adaa iska leh gaari baan kaa iibiyey lacagtiisii baan kaa qaatay laakiin weli kuguma wareejin maalmo hadduu shaqeeyo ama kharash ka soo baxo ama hashu ay caana dhiiqdo ama wax kale ama addoonku shaqeeyo waxaan leenahay weli adaa iskale wey maxaa yeele habeenkaaba hadduu dhinto oo ti alla ku timaad ama halaagsan ama la dhaco tuugada imtixaanka dhooban ay gacanta ku dhuftaan yaa laga rabaa inaad dadhowdaa lagaa rabaa haddausan fasakhaninba ninka mushtariga ah oo kale wey wlmanaaficu dheefii alfaa'itatu tagay fii yadi zawj inta gacanta uu ku hayay sadaaqi iyo ninku uu ku hayay laa yaduna ma see ku dandhabayaasagabaa ka dhimataa w hadduu khasaare waa mabiica mabiic weeye qabla alqabdi wain alabat hadday gabadhii dalabto hadda wuxuu gudbay xukmu tasliim xukumkii labaad ee akaam sadaaq saxiix buu u gudbay axkaamu sadaaqi saxiix buu u gudbay oo ah atasliim ayb taqriirkiina waa inoo dambeeya in sha allahu tacaala wain alabat gabadhu hadday codsato tasliima meherkii lagu meheriyey ee loo bardhabay ee farta loogu feeqay in lagu wareejiyo la siiyo famtanaca uu dido dhiibi mahay uu yidhahda zawjkii damina wuu dandhabahayaa wixii ku yimaadee dhib ah damaan alcaqdi ayuu dandhabayaa goorma hadda laga soo bilaaba maalinkuu diiday ilaa maalinka u halaagsamay damaana caqdin idan asagay markaa ka khasaaraysa bacdu nusakh ma qorahayaan daminada ma dhigahayaan baan u malaynaya kuma dhigaado soo maa aniga way i dhigan tahay marka adugu muqniga iyo siraajka iyo bacdunasaq baa qoraya idin maxaa idin dhigan damina sax wey famtanaca inuu dhiibo uu dido damina waa dandhabahaya damaan alcaqdi buu dandhabiyo damaan caqdiba inagu soo maraadee mahrumaal ama shaygii bedelkiisii ayib ayuu ku dandhabaya waxaa masalada marka tasniimka marka la marayo ijmaac wuxuu ku guntamay oo ay soo guuriyeen ibn mundir iyo abulxasan ibn qaطaan alfarsi iyo ibnu baطaal iyo jamac min alfuqahaa haweenaydu xaq waxay u leedahay ilaa meherkeeda la siiyo inay diiddo in la guri geeyo ama loo galmadoo xaas laga dhigto xaq bay u leedahay ilaa aad ku wareejiso laakiin soomaali maanta ninkii intii islaam loo meheriyo tidaada lay guri geyn ma ilaa meherkeyga lay siiyo wartan islaamba ma iska furbay leeyihin tan balaayo qabto weeyabe dhib bay u arkahayaanba waa aafo iyo dhib iyo islaam aminkan isaab bilow meel la gaainba isaabtan bilowday ilaan harciga ku tumatay oo dhaqan ku tumatay oo balaaya qabtaa loo arkaayo culamadu waay leeyiin ijmaac weeye inay haweeneydu xaq u leedahay inay diiddo in la gurigeeyo loo galmoodo ilaa la siiyo meherkeeda marka waa laba baab bay ku kala jiraa wakada waxaa la mid a almanaaficu alati istawfaaha birukuubin wanaxwi cala almadhab sidoo kale waxaa la oo damaana caqdi uu dandhabahayaa dheefihii uu ka oofsaday neefkii meherka ahaa almanaafic alatii istawfaha zawju zawjku uu asagu isticmaalay birukuubin gaadiidsi aw lubsin ama xidhasho iyo wixii la iyo wanaxwi marka caalamada sida lagu tagay wey sida lagu tagay alimaam raafici fasalkan hadda ku saabsan tasliimka fasal gooni ka dhigay mustaqil fii xadi daatihi lanna waa sax la kala gooyaa fiican addamaan gooni buu u goy fasal buu ka dhigay xukmu tasliimna gooni buu ka dhigay walahaa waxaa gabadha u bannaan oy xaq u leedahay xabsu nafsiha nafteedii inay xabisto oysan isdhiibin oon la aqalgaynin litaqbid almahra almucayana wاlxaala lalmuajala ayb waxay xaq u leedahay waati masaladaanu soo ka hadlaynay ijmaaceedan aan sheegaynay xabsu nafsiha ah bay xaq u leedahay litaqbida almahar almucayan inay qibdato awgeed meherkii loo bardhabay iyo walxaala meherkii madashiisii iyo wakhtigiisii la gaadhay almahar alxaalada waa beec baan ku soo marray xaaladu waa maxay waa shay aan loo sheegin madal gabadhi waan kugu guursadaa tihi hashaas guriga alaabta madal iyo muddo aad bixinna maadan sheegin mar haddaadan sheegin waxaa la wey caqdigiisii sababkiisi baa xaallo noqda asna waa xaallo ayib lalmuajal lalmahr almuajal meerkii muajalkaa ee madasha lahaa asagu nafteeda ooma xabisi karto liannaha radiyat bitajiil ayib waxaa lagu heshiiyey oo laisku ogaa waxaan ku guursaday meher aan bixin doono sanad kadib bil kadib laba bilood kadib shan sano kadib ayadoon la gaadhin bay tiri maya iskuma kaa ogoli ama la aqal geyn mahay ilaa markii aad biiso haddayso inaga ku ballanay maa in shan sano kadib aan bixiyo adaa horaanba ogolaaday in dib loo dhige waxaa weeye gurigaada imow gabadh yahay falow xalla hadduu galo almuajalu almahru lmuajal baa wakhtigiisiiba la gaadhay qabla tasliimi intaan gabadh loogu wareejin sanad kadib baa laisku ogaa sanadkiibaad adugu mashquulshayba safaraad gashay ama gabadh baad cudurdaar yeelatay sanadkiibaa dhammaaday adoon gabadha weli ku wareejinin meherkii falow xall اmuأjalu qabla tasliimi falaa xabsa fi اlaصaxi markaas waxay tidhi marba hadduu hadda taagan yahay asagoon laysinin lay guri geyn maayo horaanba in lagu guri geeyo ood aqal tagtaad ogolayd meerkuna muajal buu ahaa wakhtigan isku soo beernay waa masalo kale oo aniga wax laga rabo laakiin adigu xaqulmanci walimtinac ma lihid guriga tag wey reerkaad u dheelmo marka saasaa asaxu u ku leeyahay falaa xabsa ay fala imtinaaca wey fi lasax xaq ooma ilaha inay markaa ay diiddo alimaam alasnawi jamaaludiin alasnawi kitaabkiisa almuhimaat cala arawda waraafic wuxuu leeyahay almansuus fi اlmadhab waxaa weeye ana laha alxabsu marka hore meherku xaallo ahaaba soo imtinaac maysan lahayn haddana xaalu noqday waxba la eegi maayo horaan inuu muajal ahaa qaacidadaa soo marteen furuucdi weeye ha alcibratu biاlxaali aw biاlma'aal ayb inuu muajal ahaa oo hore iyo ma'aalkiisi hore miyaa la fiirin iyo meeshu ku biyo intahoonaya mise hadda waxa taagan hadda muxuu noqday ma meher xaalla ah mise waa meher muajala alxaalo ayib ha alcibratu biاlawaakhiri am biاlawaa'il qaacida la odhan jireen farac baa looga dhigaa cibrada haddana waa biاlawaakhir waxaan leenahay hadda xaallo wey haddana awaaishana waa inuu muajal yahay sidaas asagoo ka dhigay ayb raaficina kitab sharxu saqiirku sidaa ku rajaxaa walow qaala hadduu yidhi haddii la yidhi marka gabadhu ilaa meherkeedi la siiyo xaalada ahaa ee mucayanka ahaa kii muajalkaaba mooyeen way diidi kartaa in la guri geeyo yaa hor dhibaya xoolihii see la samayn isagu wuxuu idhi ay guriga tagto dhiibi maayo meherki ayadna waxay tii ilaa gacanta laygu shubo lay aroosi maayo maxaa tale ah walow qaala hadduu kullu minhuma min azawji waazawjati laa usalimu naftayda dhiibi maayo ama meherka dhiibi maayo xataa tusalima ani saasaa ii qoran hadde walow qaala kul laa usalima xataa tusalima sosaadi ma qoro sax wey laa usalim waa ninkii ka soo qaado marka laa usalima meherka dhiibi maayo xataa tusalima nafsaha markaa ka dhigata hadday haweenadu tahayna laa usalimu nafsii weeye xataa tusalima mahra isdabamaran mid ninku wuxuu idhi meerka bixin maayo ilaad guriga tagto aydna waxay tihi guriga tegi maayo ilaad meherka bixiso marka hadda waa qiri iyo qire maxaa la samay fa fii qowlin qowl waxaa ku sugan yujbaru huwa asagaa la qasbi qowl wuxuu leeyahay isagaa horta lacagta meherka bixi dhiib kadib gabdhaa la gurigeynaya wfii qowli qowla waxaa ku sugan laa ijbaara qasan meesha ma jiree hawsha ha laga akhyaareeyu le qowlkan faman sallama marka waa faau lfasiixa marka haddii ijbaar uusan jirin faida intafa alijbaaru faman sallama ninkii bixiya xaqi lagu lahaa haweeneed hadday guriga tagto oo ay ogolaatay in ay xaasowdo ama asagu meerka bixiyo ujbira saaxiibkiisii kala la asagu laba qowl laakiin wuxuu rajaxayaa eh, ijmaaci aad soo marteen gabadhu inay xaq leedahay in zawjka la qasbo wey qowlkaasaana xoog badan iyadoo iyadu aq bay ulahayd xaq bay ulahayd laakiin asagu xaq ooma lahayn inuu yidhahda dhiibi mahayo ilaa ay aqal tagto iskuma xidhna hawsha ayadaa midda kale waa gudnimaha de baash maxay tahay meer bixin mahayo ilaa gabadha guriga ay tagto wاlأdharu adharkuna waxaa wey yujbaraani labada qowl buu ka hoos baxay oo wuxuu ihi maya lama waa la qasbahaya ka dacwa fa dacwa abadan gabadha ijmaacu oojinaya ijmaacu gabadha xoojinaya wاlأdharu waxaa wey yujbaraani waa la qasbahayaa labaduba oo see loo qasbahadee fa yu'maru waxaa la amrahayaa zawjkii biwadci meerki inuu dhigo cinda cadlin lagu kalsoon yahay wadaadkaas aldhi horta meerki xaji anu gaan meerkaada ninkaasaan u dhiibay ee aqalkaadii tag wayumar ayadna marka waxaa la farhayaa bitamkiini inay xaasowdo oo reerkeedii gurigeeda ay tagto watumaru cafwan watumaru waxaa la farayaa bitamkiini inay markaas isdhiibto faidaa sallamat acطaaha alcadlu faidaa sallamad markay xaas noqtoy guriga tagto acطaaha alcadlu ninkii meerka loo dhiibaa ku wareejinaya qolyaa busha ka keeno ninkan cadliga ah wakiil ka yahay zawjkana hadduu wakiil zawjka ka yahayna waa maay maxaa la amray ujbira zawju buuri cadligan loo la amrayaa ninkii inuu intuu meerkii qaado gacan saddexaad geliyo ma tidhaahdee gacantan saddexaad ee cadliga lagu kalsoon yahay ma wakiil can izawja ah wakiil can izawj haddaad tidhaahdaan gacantaa saddexaad waxay wakiil ka tahay zawjka waxaad amarteen ajbartum zawja lanna wakiilkii muwakilkiis waa isku mid ayib marka adharu maxaad soo kordhisa fii qowlin yujbaru wa fii qowlin laa ijbaara xaggeed oga baxday waxay ku jawaabeen oo yidhaahdeen cadligaasi waa wakiilun canha wa canhu cadligaa loo dhiibay meherka zawjka iyo zawjadu wakiil buu ka wada yahay labada gacmood buu yahay ee ma aha wakiilu zawj ayib aan ka soconno walow baadarad gabadhu hadday degdegto oo markii la isqabtay ariiqir gaadhay ka fiicnaatay iyadu haddaan la karan roobkuma dee famakanat ayadaa marka aqal tagto xaas noqotay aalabatu bisadaq marka daaq masaga hadli kara war xoolagaysii inangumeed baa tahay qanjir ay leedahay ayb fain lam yata hadduusan u galmoonin imtanacat xataa yusallim asadaq gurigii bay tagta markaasuu yidhi agtadaba mari maayo maxaa salis la waalays dhaqanxumo qolyaha bogta dhaqankaasoo sida carruurta u tirsadaa jire fain lam yata hadduusan gabadhi <laughs> uusan u tegin imtanacat yani laha imtinaac buu sheekh ujeedaa as qasab maaha imtanac dawaatiya ah, xalayga soo maro hore weeye futur istimtaac oo kale weeye laha imtinaac buu ujeedaa inay diidday mar dambe ayay xaq u leedahay xataa yusallima sadaaqa ilaa uu sadaaqi u dhiibo maxaa yeele gabadhi baa guriga tagtay kaa fiicnaatay war hadday ninimaad kugu jirto soo ku tidhi maxay tahay baashaad kor u laalayso ead sii wa in waطa hadduu u galmoodo falaa ay falaysa laa xaqu اlimtinaac mar hadday guri tagto oo la isreeraysto haddana kale waan ka noqday adoon meerkigiisina mar dambe soo agmari maysid taa laga yeeli maayo marba haddaad reer noqotay xaqaadi adaa buriyo weeye ayb aqadaadaa buriyay ey saqaa xaquha min alimtinac buu wadaadku u jeedaa wabihi qaala maalik sidan uu falaadan dambe maalik baa nala qaba abu xaniifa waana wejdi shaaficiya waxay leeyihin weli ma dhacay xaqeeda imtinaac ah ma dhacay xaq bay u leedahay haddii gabadh intay ka fiicnaatay oo aqal tagtay haddana meherku uu bixin waayo oo ay siitra uu bixin waayo waxay xaq u leedahay mar labaad haddana inay laba kaclayso abu xaniifa sidaa qaba waana wejdi shaaficiya sax wey isagaana saxan walow baadara asagu hadduu degdego oo fa sallama meherkii uu dhiibo faltumakin ha xaasawdo buu sheekhu ku yidhi fain imtanacat hadday markaa diiddo bilaa cudrin hadday isu diiddo oo inay xaasawdo ay diiddo bilaa cudrin cudurdaar la'aan istaradda wuu soo ceshanayaa meherkiisii in qulnaa hadaynu dhahno innahu yujbaru asagaa la qasbahaya lianna shar alijbaar wuxuu atamkiin aijbaar atamkiin aarka adaynu absano ayb marka asagii baa degdegey meherkiibuu bixiyey gabadh inay isdhiibtoba waa diido ah, xaasoodaba marka waan fiirinaynaa marka maxay u diidda inay xaasoodo fain imtanacad bicudrin dhib ma laha oo ma soo ceshan karti meherkii haddii ay tahay istaradda alciwada oo sadaaqeebuu soo ceshanayaa waa goorma laakiin in qulna haddaynu dhi weeye yujbar isagaaba horaan ba la qasbi lahaa haddayu dhaano ayb aصxuna wuxuu ahaa cadam اlijbaar adharku waa idinkii soo mara hade allahuma in cinda cadlin la geeye mooyee zawjkii la qasbi maayo adarku soo yidhi ama asaxu ah cafan asaxu aan dhaho walow istamhalad hadday eh, eh, korin dalabto in loo kaadiyo oon lagu degdegin war diyaar maayo laakin bal muddo isiiya ayib litanadufin isnadiifin iyo maydhasho iyo ishagaajin iyo wanaxwi wixii la halmaala umhilad waa koran gabadhaas maa yaraahu qaadin muddadu qaadi arko saddex beri kama badan kartay shaaficiy yidhaahdaan soomaalina waaba taqaanaad anugu reer macalin oo taqaanaaye gabadha marka maanta lagu mari rimi iminka la joogo waxaa weeye haddaad tiraahda la ii aqalgeeya maanta oo lagugu qosliba ayo cumar angugu ka oo muddo ka wareegto oo la jeexo heeryada la sameeyo oo dhigihii iyo waxoo dhanba la diyaariyo oo ka sana ka shan sano dhowr san inay gaadhaan laga yaaba hadday adoo wa kuu diyaarsanaa abaara soo baxaanna horta abaarta ha laga baxo la dogsadaa lagu leehay labana cifanee sug an sana laga yaabaa haddaad tira wa banaa diyaarla iska soo wareejiyeena waxaa lagu anagu ruux qaawan ma dhiibne nin waalan baa tahay orad quraanka soo saar marka taas waa wadaaddan waxay ka hadlayaan saddex beri ka badan haddii la wareejiyo wadaadkaas dembiilayaal way reer ayadna waa aasimay u leeyihi marka waxaa weeye waa waa laismaog yahay waa lasma ogyahay tan ayadu imhaalkeeda waxaa u daliila xadiidkii baa loo da jaabir nabigu sal slam wuxuu hi meelaha duleedkaha iska baryo waagu markuu baryo barqi la gaaro ama galab dambe ha dheelmado maxaa yeelay ilaa gabadha warku intay oo ay diyaargarowdo oo is nidaamiyaan dumarku iska howla badan yihiin in lagu kadiyaa la diidan yahay xataa tastaxida almugiibatu wa tamtashita alshacita midda basaasanna ay markaa dhaashato ma yaraahu qaadin harduu waa arrin laisku hayee bawxa loo dayn weeye kolba siduu qaadi gu arka saddex beriisan ka badan nin baa le maxay saddex maalmood u qabateen muddada badan muddo badan inta u yarayd weeyaan layidhi muddo yar muddo badan inta u yarayd weeye waana akaru lqaliil baan idhi wax yarna kii u weynaa wey wax yar waa hal iyo labo saddex baa u weynba wax badanna saddex baa u yar marka halkaa lagu gebagabeeyaan waa muddad islaam laakiin aad gabadha bil hala sugo waktigeedi xaaladeed marka la qiimiyo walaa yujaawizu dhaafi maayo maa yaraahu اlqaadi aa ayaam saddex beri laa liyanqaica xaydun oma loo koran maayo xaydka haga go-o inay tidhaahdo cudurdaar ma aha wey inaad reerkaad u dhelmato oo laysbarto la wada joogon baa shardi eh in la gelmagelmaysta shardi meehe xaydkaada iska qabo soo dheelma wey hawsha laa liyanqaic cudurdaar ma ah wey oo tanaduf iyo wixii lamida ah waa loo koran karaa alaaa ayaam wii la halmaala iyo wuu qaado arko laakiin dhiig baan qabaa iyo dhig dhalmeed baan qabaa iyo hawshaas cudurdaar ma aha bay leeyihin lanna muddadu way dheeraan kartaa toddoba beri bay gaadi way ka badan kartaa an iyo toban ilaa atar xayd waad garanaysaa walaa tusallamu afan walaa tusallamu la dhiibi mahayo zawj lagu wareejin maya sahiiratun gabadh yar oo markaa galmaba aan geli karin guurba aan geli karin walaa mariidatu mid xanuunsan xataa yazuula ilaa uu meesha ka baxo maanicu wain tagitaan iyo galmo wii diidayay uu meesha ka baxo isku qabtaan oo zawjku yidhaa gabadhu waa aqalgal wey haligu soo wareeji aroos way geli kartaa waalidkii iyo reerkana dhahaan waa ilmo yaroo ma geli karto wayba sasi odaygan feedhaha weyne gadhka weyn maxaa lagu xukumaya maxaa talaa wadaad waxay afar dumaraa loo saari hawshaa qiimaynaya nimanna waxa maya laba wadaad baa loo saarayo maxaarimteeda laba maxaarimteedaa loo saaraya hawshaa qiimaynaya haweenku waxaa laga yaaba inay la saftaan inay gabadha la saftaan oy dhahaan walaaya kugu dhacagee ordahayaa ay yidhaahdaan haddii ajaanibkaa la keeni lahaa oo ragkaana waxaa laga yaaba in la saftaan ninka ilaan rag iyo dumar dagaal ba ka dhexeeye laakiin rijaal ragnimadu ay jiidanayso xaggana maxaarim oo hilib gabadhu jiidanaya loo saari baan idhi sidii loo loo kala baxo si kastaba wadada hal haweynay baa ku filanba masaladu masale shahaada ma ahe waa baab riwaaya dhe farqun bayna alikhbaari wa bayna ashahaada hal haweenaa ku filanba waa la sheega xukunka saddexaad o gudubna waxba yaan iskuu dhibine ayib ya waxaa laga eegaya gabadho inay guri geli karto oy aroos geli karta in kale xagee laga arkaa gabdhahan banaanka hordaya gabdhaha ms gabdha maqabiyood guryo joogo xijaaban bay ahaayeenoo guryada dhex fadhiye gabdhahan diraca la ordayaad mooyeysa waa laga hadlay maxamed say kaa noqotay tahay aynu ka soconno wuxuu gudbay sheekhu xukunkii saddexaad istiqraaru اlmahri meherka sugnaanshihiisa wayastaqiru waa sugnaadaa fasal madax bannaan buuna ka dhigay raafici fi اlmuxarar wyastaqiru waa sugnaada almahru ay amaalu mahr maharkii oo dhammaystiran baa sugnaada biwain buu ku sugnaanaya kamaa fii kitaab illaah qur-aanku wuu tilmaamay galma hadday dhacdo meherkoo dhammaystiran inuu laazimayo hadduu qabla dukhuul yahayna inuu nisfu lmahri laazimayo haddii la magacaabay marka qur-aankaa midda cadday wain xaruma wadiga xaaraanba ha noqdo ka xaa'idinbe ka wai xaaid ayb xataa galmo hadaad gabadhii xaaydo u galmood waxaa laga soo qaadhayaa ka waطin صaxiixin baa laga soo qaadaya meherka oo dhammaystiran baa ku salaaxayo maxaa yeele nikaaxu shubihi iyo alwaط binikaaxin faasidin yaa meherku ku laasimi jirayba maxaad moodaa weeye galma timid fii nikaaxin صaxiixin laakiin uu zawjku macsiya ku dhacay waa baab alawlaa baan taagana aw bimowti axadihima wayastaqiru kamaal اlmahr maherkoo dhammaystiran wuxuu ku sugnaadaa oo kale bimowti axadihima midkood geeridiibuu ku sugnaadaa hal masalaan ka soo reebnaa oo de soo marray xalay baynu soo maraynay hadduu sayidku addoonta dilo qabla dukhuuli aw qatalad nafsaha waaynu soo marray in meerku uu sugnaanayey waanu soo marray cafwan inuusan sugnaanayn aan dhaho aan sugnaanayn aan dhaho xalaynu soo marray laa bikhalwatin fi ljadiidi haddaynu qabsanno khalwo kuma sugnaado laba sabab buu kuu sheegay kamaalmahri ku sugnaado galmo inay timaaddo iyo in geeri ay timaaddo gabadhii caawa lagugu meheriyey caawa lagugu meheriyeyba bil kadib lagu dhisayba ama ka badan berri aroorti baad soo karoodo qalaf aad gabadhaasi meher buuxay leedahay ciddo buuxdaa laga rabaa dhaxal buuxay leedahay islaamaad u galmootay say ku dhalayd ku dhalaysa ciddo afar iyo toban bilood iyo toban habeen bay meherkeediina wuu u buuxsamayaa xadiidkii salmaan alashjaci fii qisai birwac binti waashiq ayaa u daliil ah ayb lahaa mahru nisaa'iha bilaa waksin walaa shaain wa calayha alciddat walaha almiraat ibn mascuud mascuud baa loo keena isagoo kuufa qaadi ka ah markaasuu yidhi hawsaan hawlaan garanhaya maahe balanku ijtihaadi iga suga waa loo yimid wuxuu yidhi kale igu dara waa lagu soo noqday saddex goor buu dib u dhigay intaa ka ijtihaadaya saxabada ijtihaadaan hawshooda hawl saran ma ah bil kadib buu xukun go-aan wuxuu xukumay ciddat ulwafaa iyo ciddatu talaaq isku mid ma aha wuxuu yidhi gabadhaa waxay leedahay meher buuxa ciddo buuxda dhaxal buuxa wadaadkana umaraati gabadh la birwac binti waashiq oo qoyska ayaga ayaa hadda kahor sidaa qabsatay nabigaa sidaa xukumay saxaabo dhowraaga ah maqratay waagi dambe xukum caanu noqday mascuud wuxuu ugu farxay farxuusan weligii farxin bacda farxati islaamihi xukumkiisa oo ku beegmay biqadaai rasul sl l slm ayb taasi marku waa iska dhibyar tahay midanna bimowti axadima sunnadaa sugtay wa ijmac saxaaba aلsunaةu wa ijmac الصaxaaba midda hore galmadana qur'aankaaga ku tigtigsaday maxaa kuu soo hadhay laa bikhalwatin fi اljadiid waxaan leenaha anagu qowlka annaga jadiidkaa gabadhi lagu meheriyey maanta haddii guri lagugu keeno ood albaabaha soo xidhataan oo meelay galma ka dhici karta aad joogtona aamin ku tihiin weli meherkaasi ma buuxsamin ilaa ay galmo dhacda xaqiiqa ah aan midkiin uu soo korodoo dhinto halkaasaan taagana waa qowlka jadiidka ah qowlka jadiidka ah wuxuu khilaafay ijmac saxaaba qowlka jadiidka ijmac saxaaba khilaafsan yahay alqowl qadiim waa maxay qowl qadiim wabihi qaala abu xaniifata waaxmed waisxaaq waana madhab saxaabati bilaa khilaaf madhab saxaaba bilaa khilaaf inuu ijmaacu saxaaba iyo waxaa soo guuriyey maxamed xasan aljawhari kitaabkiisa nawaadir اlfuqahaa waxaa soo guuriyey abuاxasan بn طاn fii kitaabi aliqناc bimasa'il اijmac waxaa soo guuriyey wadaadka la yhahd ibnu xasm idan xatى اlbayhaqi wuu sallimay sunanka saxaabada intuu dhantuu keenay yuu taabiciin khilaafe keenay taabiciinta shacbi mxuu ahaay ibraahim الnakhac in ayadaan jeclahay wadaaduu keenay aartooda muran buu ku furay riwaayo shaaficiyadu ku carareenoo xataa shaarixintu shuraaxdu sheegaan ibn cabaas baa khilaaf ka sugan yahayna wuxuu hi bayhaqi waa inqiaac waxba kama jiraan wuxuu u sarbeebhayaa jadiidow waxba kuuma haya laakiin caddayn maayo buu leh ayib marka a'immadaasna wayba caddeeyeen oo iyado way ku tigtigsadeen marka axmed baa la weydiiye markaas wuxuu yihi ibn zuraat ibn awfa zuraat ibn awfa wuxuu yidhi waa madhab اlkhulafaaءi الraashidiin almahdiyiin sidaasay ku tageen wabihi qaala cumar wacuثmaan wacaliy wazayd ibnu haabit wabni cumar wabni abi awfa saxaabadu sidaasay ku tageen khilaafna ma jiro sida raajixa khilaafku wuxuu bilowday bacda fii zamn الtaabiciin ama الصaxaaba walidaalika daqiiq buu ahaa abulxasan aljawhari kitaabkiisa wuxuu hi ajmac الصaxaabatu ma dhin wa ajmac الfuqahaa wa ajmac الصaxaabatu abulxasan bn qaطaanna fi masail ijmac sidaasu isaguna yidhi saxiix way ijmaca isagaa ayib laakiin shaafici fii jadiidihi muxuu cuskaday aahir اqur'aan ظaahir الqur'aan ayuu ku dhegay wain طalaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna wqad faradtum lahuna fariidaة fanisfu ma faradtum ila an yacfuun ayb idan wain طalaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna masiguna waa jimaac ara asagu wuxuu ihi almasu huna wa alkhalwa waa laisku haystaa laakiin jimaac baa loo badan yahay qur-aankuna daahirkiisu yahay marka daahirun qur-aan baa sidaa ah shaafici halkaasuu marka fii jadiid uu cuskaday halkaasuu cuskaday waxaa la yidhi meer buuxsama daahir qur-aanka waxaa daliishatay mafhuum mukhaalafaha jadiidku muxuu cuskan yahay ayadun manduqi waa maxay haweenaydii loo galmooday meer buuxday leedahay midaan loo galmoonin nismi meher bay leeda hadii la furo intaasuu qur-aanku ka hadlay waxaa laga fahmay marka min daliil khiaab aw min isheeg mafhum mukhalafa laga fahmay taasi waa masale kale ma khusaysa way daliishadaan hoosna igu qoranta laakiin ma khusaysa waa masale kale oo tashniic loogu talagalay ayb marka maasiqa liamrin laa yakuun xujatan fii hayrina waa masale qaacida usuuliya lagu dagaalamay igada marka laba aayadana ku filan mafhuum mukhaalafeedu waa maxay islaantii aan loo galmoonin meher ma laha buuxa waxaa leeyahy mafhuum mukhaalafahaasi waa matruukun he fii mawaadica waxaa laga tegay fii baabi alwafaa geerida waa laga tegay sunna sariixa lagaga tegay waa ijmaac الصaxaaba tanna waxaad kaga tegaynaa ijmaac الصaxaaba oo waa maxay waxay saxaabadu yidhaahdeen إidaa man أغlaqa baaban وarkhىa sitran faqad wajaba اlmahru wawajabat اlcidda naskooda waa kaa saxaabadu man أغlaqa baab ninka albaabka soo ceshada وarkhىa sitran dahna sii daysta maanic sharci ah iyo mid xisaanu gabadha ku qumin gabadh iskuma kaa diidano gurigayba kula joogtaa marka maanic xisi a kuma qubin oo cudur ayagu ay qabta ma jirto maanic sharciga kuma qubinoo xaa'ida ma aha ama soon ramadaan ma soomano idan waxaan leenahay ad faqad wajaba اlmahru wajabat اlcidda adartaas shekh albani rwa waa takhriijiya wadaadkii cabdilcaziiz marsuuq aطarayfin asna waa takhriijiya kitaabka taxjiil marka waa aahaar sugan wey ijmacaas ijmac maxfuuda wey qowlka qadiimka xoog badan mas'aladan idan galmo iyo geeri maxaan ku daraynaa alkhalwa maca cadam اlmaanic ayadna waxay keentaa weye waaa xilligii marwan u madiina ah, amiirka ka ah yaa nin xakiim ibnu e, cumaan la yidhaahdo yaa gabadh guursaday markii gabadh uu guursaday baa guri maalin loogu keenay gabadhii qaabkii loogu tilma qaaban ahayn baab u muuqatayba haweenayan foolxun oon quruxsanayn buu arkay wuxuu ihi waa soo booday wuxuu ihi gabadhu waa iga furanta marwaanoo meesha amiirka ah baa loo geeyey hawsha wuxuu idhi meher marihid gabadhi oras ka tag wain allaqtumuuna gabadhi baa tagtay zayd bn saabit bay u tagtay oo tia sidaas dhibkaasaa jira balka tali wuxuu hi waxaad leedahay meher buuxa marwaan iyo marwaan iyo zayd qurtub fooda isgeliyeen wuxuu ihi zayd sidaasa anagu aan ognahay saasaana ka soo gaadhnay dadka culummada ah waxaan kaloo ku weydiiyey buu gabadhu maanta ninkan wuu la khalwada guri buu la galay berri ka maalin hadduu uur ku soo baxo maxaad gabadha ku samaynaysaa buui meehaan amiir amiir baad ku haysaa iga jawaab gabadha awradu ku soo baxo ma rajminaysaa ma karbaashaysaa xad ma ku oofinaysaa soo dah wuui laa limaada buui shubha qaa'ima inu galmadaa dhici karta idan taas weytana u kallaftay buui inaan ku dhahno meher baa waajibay ciddaa waajibaysa marka labaad aflaynta joojiya meherka bixi buui marwaan wuxuu waa isdhiibay gabadha meherka buuxa ayaa faraha laga saaray marka saxaabadu markay masalada ijtihaad ma aha iska ijtihaaday usuul bay ku dhisayaan ayaga kaa indha waaweyn waijtihaaduhum khayru min ijtihaadina faslun fi lbaabi الثaani baabkii labaad waxaad soo dhammaysteen axkaamu sadaaqi الصaxiix oo ahaa damaan iyo tasliim iyo istiqraar iyo furuucdii ka baxaysa baabkan wuxuu ku saabsan yahay fasalkan fi sadaaqi اlfaasid sadaaqi faasidka iyo axkaamtiisa lix sabab ayuu meherkii la magacaabay faasid ku noqdaa baail iyo bilaash ku noqdaa asbaabta asagaa tirin dooneen midka u horeeya un keliya aan kuu sheega anige waa maxay wa anlaa yaqbila almilka cadam almaaliya wadaadadhahan laakiin waxaa ka fiican tacbiirka eh, abuxamd alhazaali meherkii gabadha loo magacaabo wuxuu noqday shay aan la milkin karinba maa laa yadkhulu milka fii milki muslimin bu gabadhii ku mehersadayba waa anlaa yaqbala almilkiyata in la mulkiyo oo ruux muslima milkiya iyousan meherka ahaynba gabadha meherku u magacaabay meher gacan geli karaaba ma ah oo la milkin karo oo muslim yeelan karo idan meherkaasi waa meher faasid ah adaaqaas sadaaqaas nakaxa idaa nakaxaha hadduu ku guursado bikhamrin buu ku guursado muxuu ihi gabadhya waa ku guursaday waxaana kuu guursaday barmiilka khamrada meesha yaal waaba nin waalan baadi nakaxaha idaa nakaxaha bikhamrin khamru ku guursaday aw xurin buu ku gurso wuxuu ihi waxaan meher kaaga dhigay ninkaa meesha fadhiya koofiyadda weyn waa nin xor hadda gabadhu indhaha qabana camaynaya been buu sheegahay aw maqsuubin shay lasoo dhacay khiti lasoo dhacay iyo guri lasoo dhacay buu ihi anaa taabsaday meher buu kuu yahay waa aafo wajaba mahru ml markaa asaga waa faasid lannahu waa maa intooda milki ma geli karaan wadaadda waxay dhahaan khamradu waxaa maxay maal maaliyaba maalba ma aha xorkuna asaguna maal ma aha maqsuudkuna waa maale laakiin mamluug ma aha waxaad ku ururin kartaa maa laa yaqbalu milka intuba lama milkin karo khamre milki ma gasho muslim xorna milki maba geli karaba maqsuubna milki labaad ma geli kara isaguna ma tamisan ma ninkii ninkii lahaa laga soo dhacayn baa iskale ayib yaa jawaan qaada te khamrada meesheeda ma gelaynaa yaa ah. nimanka yidhi quut lawliya wey maxaan ku samaynaynaa yaa khamriga qaadka qaadkaa dar kolle adaa iga hawshaa iga og araa lagala bixi maayo ayb wajaba waxaa waajibaya mahru milin gabadhaasoo kale meherkeedii baa waajibi wa fasada almadkuur buu ujeeda sheekh shaygii la sheegana waa baail madkuurkii ahaa khamradii iyo xorkii iyo maqsuubkii waa ka kac ka allaa shay inaan la sheegin baa laga soo qaadi waxaana gabadha u waajibahaya mahru milin wa fii qowlin qowl waxaa ku sugan qiimatu qiimat lmadkuuri baa laazimaysa qiimat lmadkuur ayaa laazimi wuxuu ujeedaa badalahu badala madkuur qiimada wuxuu ujeeda taqdiir buu ujeedaa bimacnaa khamrada waxaan ku qadarayna inay casiir tahay xorkii waxaan ku qadarayna inuu addoon yahay maqsuudkii waxaan ku qadaraya inuu mamluug yahay qowlku saasuu ku leeyahay wa fii qowlin qowl waxaa ku sugan yajibu waxaa waajiba ah qiimatu qiimat اlmadkuuri اlfaasid shayga la sheegay faasidka qiimihiisa ba gabadha meher u noqon oo gabadhii khamre lagu mehersa waxaan leenahay khamradan bermiilkaa ah ama foostada ah, kaba soo qaad inay tahay sharaab iyo juus diyaar ah maxaa lagu iibsan lahaa boqol oo kun shan boqol baa gabadha la siinaya meherkaada waa shan boqol maa la soc meel ku ama hoo orka waaan leeyahay lagu meeri kaa meer kuu noqon maayo gabadhya ninkan feedhaha weyno quruxsan lagu yidhi kaasna kugu meerini eed u qaatay inuu addoon yahay addoon ma waa wadaad xore bal suuqay sayda haddii la geeyo oo lagu qadar inuu addoon yahay muxuu geli lahaa malyan malyan baa meerkaada ah maqsuubka ritiga lasoo dhaciyo baabuurka waxaan leenahay ka soo qaad inuu mamluuq yahay lizawj kan kugu meersadee ku qaa'imay inuu leeyahay ka soo qaad muxuu suuqa ka geli lahay iyo qiimahaan iyo waktiga waxaan leenahay intaas idan maqsuubka mamluug baa lagu qadari xorka raqiiq iyo adoon baa lagu qadari khamrada casiir iyo sharaab baa lagu qadaraye marka wa fii qowlin qiimatuhu ay qiimatu lmadkuuri lfaasid ay badaluhu muqadara qiimo ma aha dawsha qiimo ma aha waa taqdiir waa ah, tahay qiimo waxay ku timaadaa shayga maaliyad maaliyad noqon kara ama milki geli karaa qiimaha laga cabiraa wuxuu ujeedaa wa fii qowlin qiimatu ay taqdiiruhu ay taqdiiru badalihi taa waa masalo dhammaatay masalo labaad aw nakaxa wuxuu ku guursaday bimamluukin shay asagu uu leeyahay iyo wa maqsuubin macan shay asagu uu leeyahay inuu soo dhaco iskugu qabto wuxuu ihi ritigan iyo kan labadan riti baan kugu guursaday buu meer kaaga dhigay midna wuu soo booliyado reerba ka soo dhacay midna asagaa iskale maxaa la samayn baطala waa burayaa sadaaqi fiihi fi اlmaqsuub wasaxa fi اlmamluuk kii asagu lahaa waa ku asaxaya kii uu soo dhacayna waa bura asagu meher noqon karo maxaa ku imanaya qowla tafriiq sabqa hawsheeda weeye ayib baطla fiihi ay fi lmaqsuudi wasaxa fi lmamluuki waa ku asaxayaa fi ladar haddaynu qabsanno gabadha marka meherkii nisna waa haysataa nisna waa maqan yahin maxaa tala ah hadday tala timid ceeb baa timid soo ma ah macquudta calayhi gabadhu way door aadan be inay adaaqi fasakdo iyo inay sidaa ku dayso loo kabo fain fasakad hadday buriso gebigiisaba oo ti uu lahaa iyo kuu soo dhacbay tana kuma jiro famahru mlin milin baa yajibu meherka dumarka lamidka lagu guursadaa u wa fii qowlka waa garatin waana kii damaanu caqdin odhan jiray wa fii qowlin waxaa ku sugan qiimatuhumaa labadooda waa la tuuri labadoodoo la qiimeeyey baa meher u noqonaya caf ritigan baa la qiimayn kan uu soo dhacayna waa la qiimayn kadibna waxay isku galaan qiimo ahaan yaa meher looga dhigaya taasi marka waa iska dhibyar tahay jumhuur ahlicilmi sidaasay qabaan halkan markaan marayna qaacidaan leenahay ayib waxaan qabnaa fasaad الصadaaqi laa yufsid الnikaax hadduu sadaaqu fasahaado nikaaxu ma buriyo ama aلsadaaqu اlfaasid laa yufsid الnikaax sadaaqa bilaashka ee baailka nikaaxi ma buriyo halkan anagu marka furuucda qaacidada ka baxtana ka mid a a'immada muslimiinta ah khilaaf cad oo la fahmi karo wadaadka uu ka sugay abu cubayd qaasim bnu salaam asagu wuxuu yidhi kan guur islaam ma ah waa guur gaala buuri waa nikaaxu اljaahiliyati wاlmushrikiin laa yasixu aslan nikaaxu baailun wasadaaqu baailun wey mar cusub hadda hala meeriyo gabadha leh warka abucuud war sahlan ma ma maxay tahay idaa muxuu ahaayey nakaxaha khamra bikhamrin aw xurin waxay leeyihiin fuqahadu jumhuurtu waxay leeyihiin ha degdegina wadaadow abu cubayd iyosan warkiisu idin duubsan maxaa yeelay sadaaqu magacaabidiisu iyo sheegidiisu rugnina ma aha shardina ma ah shardu lisixati nikaxna ma ah ruknu min arkaan alcaqdina ma idan sheegidiisii shibtiisuna waa isku mid marka fasaadka asaga ku yimaada ma dhaawici karo ayb halkaas iyagu ka duuleen ijmac baa la sheega lakin ijmacaasi ma jiro ayb wadaadda mutasaahilna ijmac soo guriy wain ajaazat taa waa khiyaaru fasqi wain ajaazat hadday tiraada sidaasaan ku daayay oo kan muxuu ahay mamluugan waan rabaa kii kale maqsuubkiina han ka xaallo wain ajaaza hadday banayso isan fasakin sadaqo aysan burinin falahaa waxaa gabadhaa u ahaaday maca almamluuki kii la hantiyey isagu uu lahaa maciisa xisu maqsuubin min mahri milin bixasabi qiimatihima wa fii qowlin taqnacu bih ti haddaad soo marteen on kale wey hadday tiraado burin maayo sadaaq hawshaa waa dhacday ninkuna waa idhagay laakiin mid waaban haystaaye ritaga kale iyo guriga kale aan ka xaalo maxaan leenahay gabadha waxay leedahay horta kii joogay ee ninku uu lahaa way leedahay o waxaa u raaciba wuxuu yihi sheekhu xisat lmaqsuur kii boolida ahaa wixii kaga aadanaa min mahri milin mahru miaal wixii kaga aadanaa bay leedahay bixasabi qiimatima qiimati اlmamluuki wاlmaqsuur ayib waxaan leenahay mahrumaalkaadu gabdhaha eniga u kaadi bal igada ritagan midkan xalaasha u kaadiye adoo kale maxaad ku baxdaa meher ahaan malyan bay tii maalan ama wuu noqdayba ama xaaladii baa soddon noqotay boqol kun mely waxaad unba ka dhig meel baan ku qorana taa waa maxay waa mahra maal ayib haddana waxaan leenahay labadan riti kaba soo qaad xalaba xalaalo dhashay inay yihin halla qiimeeyo maxay galeen inta inlaag bay galeen ama way ka idan waxaan u firinaynaa qiimahu ayagu ay galaan yaan maharmataalkeeda u firinaynaa ayib waxaan leenahay midka kan hadda mamluuga ah an boqol buu ku aaday an baa kuu dhiman min mahrin maal kii marka hadduu noqdo kale uu noqdo laba boqol waxaan leenahay waa la kabaya gabadh waa loo dhamaystirhayaa labadii boqolla waa la siin wixii ka dhimanna waa loo buuxinaya ayib marka mahrumaalka asal ah isagaa horta la dejin kadibna iimaha loo iimaha loo fiirinayo oo bimacnaa mid walba riti walba wuxuu galo ayaa laga soo geynayaa mehermataalkeeda laga soo geynaya malyi hadduu ahaa mehermataalkeedu oo riti lagu qiimeeyo saddex boqoloo kun midna lagu qiimeeyo eh, afar boqoloo kun waxaan leenahay waxaad leedahay toddoba boqoloo kun baad leedahay ooma hadhayso mehermataalku waxbaan ku qiimaysanaynin wabaan ku iimaysanana waay leedahay iyadu min mahri bixasabi qiimatihima qiimati اlmamluuki wاlmaqsuud ayaga markaan fiirino mid walba xoog galo waxaan fiirinaynaa mehermalki inta ayagoo isku noqdaan baan ka siinna mehermalkeedi ayib saasaa loo jeedaa ayagoo isku darkooda waxay noqdaan ee waxaa laga siin mehermal kan marka mamluuga wixii ku aadan wayba haysataa maxaa kuu dhiman kii maqsuubka wixii ku aaday baa laga siinayaa meermatalkeedo faraha laga saaray maqsuufkana meesha bannaanka loo turay oo iska dhibyarta wa fii qowli waxaa ku sugan taqnacu bihi bilmamluuk qowl wuxuu leeyahy warkaa kuma jiree midkii boolidaa bul allah ka siiyu leey halla tuuro waxba kama jiraan midkan xalaashu miraa ka dhigato taa un ha ku calyoqubtuu leh qowlku warkiisu maba saalan waa isagu wuxuu ihi kaa waa faaside iraga daa'iye gabadhay waxaa umir ku ah kan mamluuga ah bas marka maxaa qowl rartaa liijaazati ayadaa banaysay buu leeyahay marka hore may fasakhato oy meerka buriso intay buriso ma u waajibo mahru milan mar hadday tiri ma burin hayee midna waan haysaa kale aan ka xaallo waxaa weeye kan waa asagu waa qurb nijaasi hal booya nir xaala ma dhashay iska tuur kanuun haysta buu qowlku ku leehay walow qaal hadduu yidhaahdo zawajtuka waxaan kuu guuriyay binti gabadhayda wabictuka waxaan kalon kaa iibida awbaha maradeeda cajabta qabta labadaasoo wada jirta waxaan kaaga iibsaday oon kaaga mehersaday bi haada alcabdi addoonkan saxan nikaax waa warbadniya wawaada wuxuu idhi gabadhaydaan kuu guuriyey oo mara aan waadhow usoo garoon ku marimo cajab qabtay qabtaa eedna waan kaa gaday marada marada iyo meherkiiba waxaan dhaafsaday bi haada alcabdi addoonkananka saxan nikaax lianna qaacida maxay ahayd asadaaqu اlfaasidu laa yubطilu aw laa mxuu ahaa yufsidu annikaaxa taa wad weye haddaba meherku usoo laab wakada almahru walbayc beyc iyo meherkuna waa asixeen fi ladhar haddaynu qabsan way asixeen oo tii waa qaybtii labaadoo tafriiqu safqa fi اlibtida wa fi اdawaam wa fii mukhtalafay alxukmi qaybtii saddexaad weeye hadda ayb xukunkoodii baa kala duwan saddex laba shay ama saddex shay oo xukunkoodu kala duwan yahay oo gorgoro waaxida la iskugu keeno waad soo marteen fii kitaab ilbayt haddana de se wuu asaxay nikaaxi hay meerkiina wuu asaxay waa tahay beecna waa asaxay oo maradi waa gadantay maradii waa gadantay oo gabadhi waa guursantay ayb baa lagu yidhi meherkii la magacaada addoonka ahaana asna waa meher haddii see loo isu waafajin wuxuu ihi way wasaxo waa la qaybin qiimaة اlcabdi addoonka qiimihiisaa la qaybinoo calى hawbi maradii gabadhu qabtay iyo wamahri mili gabadha mahrmisalkeeda loo qaybinayo addoonkii baa la war kaale bal war hala qiimay asag muxuu suuqa ka galahaya waxaan leenahay wuxuu noqday boqol kun matala noqday asaga qiimihiisi boqol kun buu noqday maraduna ayadna waa la qiimayn waaa waxay gashaa an kun ama mxuu ahaay konton kun ama labaatan waxbaa gasha maxaa soo hadhay gabadhaan len haddana maxaa mahrumaal u ah intaas mahrumaalka gabadha iyo marada qiimaheeda nisabka u dhexeeyaan isu fiirinaynaa mid qiimihii marada waxay noqotay ulu maalan mahrumaal gabadhan wuxuu noqday uluaan buu noqday soo idan waxaan ka siinaynaa gabadha uluaan baan ka siinaynaa min qiibat اlcabdi mahran uluaan ayaan siinaynaa gabadha oo min qiimat اlcabdi kamida waxaan u siinaynaa ka mahrin ulu oo min qiibat اlcabdina waxaan u siinaynaa duqa ka amanin lihawbi waa garatee baan u malay waa inta waxa laga hadlay laakiin xisaabba iskaga badata wayuwasacu waa la qaybi qiimaة اlcabdi ayaa la kala saari calaa hawi maradi ay gabadhu qabtay la iibiyey iyo wamahri malin baa la saari waxayna marka hore aad meel dhiganaysaa gabadha mahrumasaalkeeda aad horta meel dhigi ood qiimayn kadibna maradana waad qiimayn qiimaha marada iyona mahrumasaalkaad isku fiirin nisbada micawiga isku joogaan waynu soo marraa isha ayada kadib baan eegaynaa haddaba qiimat alcabd maay isku noqdeen maay isu joogaan صaxiix uluثaan iyo waxay isku joogaan ulu oo markay maradu ay tahay labaatan mahrumatalkuna uu yahay afartan dheh afartan ayib waxaan leenahay addoonkii marka la qiimeeyo uluثaan oo labaatan ah maradaan ku iibsannay afartan oo uluaankii ah ulukii uludka oo labaatana maradaan ku iibsannay uluثaan oo afartanna waa meherkii gabadha sidaasaa loo qaybin qiimat اlcabd baad kala saaraysaa amantii sababta iyo amantii iyo meerkii gabadha horta soo ogow nisabka ayagu soo ogow gabadha meermitaalkeeda meel ku ogow horta dad qiimaha addoonka hore culays kugu hayso mahru maal meel ku qor qiimatu thawb na meel ku qor isu fira ayaga si hadhow mid walba qiimat اlcabdi wuxuu ka qadan ogaato soo horaan maanan ogaanin hooye waxay rabtaa ulu haye kana muxuu rabaa sudus kana muxuu rabaa rubuc xaggeen ka bixin jirta tarikada ama asl masalan ka bixin jira ama musaxul masala ama cawl masala soomen idan asl masala iyo cawlkeeda iyo musaxeed waxaad ka dhigtaa qiimat alcabd qiimat alcabd halkaa kuu jeego mahrumahaalkii gabadha iyo lacagti maradana waxaad ka dhigtaa aansibadii qaybsanaysay tarikada waa intaa waxa meesha ku yaal ma dhib baa jira ayib saan baa lagu wadi ayagaad isu firinaysa inta yarta aan ku khatima hadda waqti baan dheereeye walow nakaxa saan u gaaro bal mufsidka labaad oo ashar ila hadda waxaynu soo maray waxyaabaa fasahadiyey sadaaq waxaa ka mid ah anlaa yaqbala almilkiya aw cadam اlmaaliya waxaad tiradaba cadam اlmaaliya lakin waxaa kaa baabiinaysa maqsuudka kaa didi marka cadam اlmilkiya ayib aw ilmamlukiya waxaad tidhahdaba walow nakaxa hadduu guursado bialfin gabadhi kun buu ku guursaday calaa ana liabiiha aabbaheed inuu yeesho oo la siiyo aw calaa an yucطiyahu inuu siiyo alfan kale falmadhabu fasaadu sadaaqa wey waa saddex masala issaara laba masala issaara waxaa tihi gabadhe waxaan kugu guursaday kun bishardi inaan siiyo kunna aabbahaa siiyo tawaasuuro waa shardu caqdin oo hiba ah fii caqdin oo nikaax way ku daysay middaa ta labaad waa maxay waxaan kuu guursaday kun aabbahana waxaan siinayaa kun baan siinayaa tan shardi ma socoto ayib tan waxaan leenahay marka iyado waa cafi laba jumlo kala madax baan la isku cadfay tii horena shardu caqdin fii caqdin bay ahayd waxbay kala duwan wadaadu laakiin isku meel un raaci calaa ana liabiiha aw calaa an yuciihu aabbaha inuu siiyo alfan kale falmadhabu sida lagu tagay waxaa weeye fasaadu sadaaqi meherkaa la magacaabay waa buray waa bilaash iyo baail wey waxaa maay waa wujuubu mahri اlmili ayadoo kale wixii meher u noqon lahaa baa loo qadari wixii uu hadda oday uu sheegay zawjku wax kasoo qaad ma laha kun baan kugu meersaday aabbahana kun bishad inaan kun siiyo ama inaa kun baan kugu meersaday aabbahana kun baan siinaya waxaas dhan waa maxay waa laba caqdoo la isbangeliyo isgeli karin waana shardi mufsida lisadaq meherkaa waa buray bimacnaa meherkaa la magacaabaan ka hadlaynaa waa buray gabadhu maa nikaaxuna waa saxiix nikaaxu waa saxiix maxaa meher u noqon gabdhaha ficeeda eynigeeda wixii meher u noqon lahaa baa meher looga dhigaya xadiikaasi waaa qadiyadda xadii baa ku yimid xadiidka camr bin shucayb canabi can jaddi baa ku yimid ayb xadiidkaasi marka mundiroo kale wuxuu farbuu ku geliyay laakiin fartaa far jirta maaha xadiidku sidiisu waa saxiix ama waa xasan xadiidku sidaa hadda uu sheekhu sheegay bay jumhuurtu abaan jumhuurtu sidaas ayay abaan jumhuurtu sida si ka duwan bay abaan way wxo dhan waa meher lilmar'a ah, yana khaldin waxay leeyihiin kunkii uu sheegay iyo kunkii aabbaha u magac dhabay labada kunba waa meherkii gabadhay taagan yihin jumhuur saxaabati wataabiciin jumhuur saxaabati wاtaabiciin waana qowl maalikiya madaahibta afarta ah la socota haddaad tiri gur baan kugu meersanaya bishardi aabbahan inaan kun siiyo ama kun asna igu leeahay labada kunba waa meher ay gabadhu leedahay aabbuhu xiisu waba kama jiran hadhow markaad guursato odayga xidhiir aday ku taallaa waxayna u daliishadeen jumhuurtu xadiidkii camr bin ayuma mra'atin unkixat haweenaydii lagu guursado calaa sadaaqin meher aw xibaa'in wax siismo aw ciddatin ballanqaad qabla cismati الnikaaxi fahuwa laha intaan meherku ku dhicin wixii la shardiyo oo dhan gabadhaa iskale ayb markuu caqdigu dhammaado kadib wuxuu yimaadana ninkii loo ballanqaaday baa iskale wamaa kaana bacda cismati الnikaaxi fahuwa lahu wa axaqu maa ukrima calayhi الrajul ibnatuhu aw ukhtuhu xadiidka tirmidi iyo nasaa-i ibnu maaja abu daawud iyo soo sar waa xadiid saxiixa ama xasana cilo uu qaba ma jirto aan ka ahayn inuu yahay an cmr bn شhcayb an abi an jaddi taana waa xadiis xasan cinda اjumhuur xadiikan muxuu cadday caqdiga gudihiisa iyo wixii ka horeey wixii la ballan qaadee shardia gabadhaa iskale bacda maa hawshii gacanta la isgeliyo gabadhii la meheriye wixii dambe yimaade la sheegana odaygii loo ballan qaaday baa iskale ayb muxuu ahaaye gabbigii iyo sooriyadii iyo waxaad ii jirteen o dhan waa maxay ciddii la siisay baa iskale ama lagu karaameeyey laakiin wixii ka horeeya waxaa iskale gabadha iskale xadiidka ayay ku dhageen jumhuur الصaxaabati والtaabiciin waana madhab اlmaalikiya lakin annagu waxaan leenahay kaa meher mee shardi faasida weeye gabadha alla siiyo mahru maal walow sharada khiyaaran fi الnikaaxi baطla الnikax waa inoo joogo wallahu aclam waa mufsidkii labaad oo shardi ku dhex yimid mufsid ah fi الnikaax shardigani kii hor muxuu kaga duwan yahay kan wuxuu dhaawacayaa weeye maqsuuda nikaax shardi dhaawacaya wey horna muxuu ahaa shardi ku yimid wey sadaaqa sadaaqa wallahu aclam